بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام waxaan ku dhex jirnay muqadimadii kitaabka oo sheikhu u sameeyey marka wuxuu ka hadlay weli aadaabtii ayuu ka hadalkeedii ku jiraa wuxuu marka musanifku leeyahay raximahullah laqad tawaaradad waxaa soo aroortay muujibaatu sharci sharciga yacni adiladiisii muujibaadka adilatu sharci baa loo jeedaa sharciga daliilkiisii ayaa soo aroortay oo tusayo calaa ana taxallii bimaxaasin alaadaabi calaa ana taxallii isqurxinta laysku qurxiyo bimaxaasin alaadaabi aadaabtateeda wanaagsan la ysku qurxiyo wa makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda middeeda karaamada leh sharafta leh la ysku qurxiyaa waalhadyi alxasani yacnii dariiqadii toosnayd ee wanaagsanayd la ysku qurxiyo waasamti saadixi dhaqankii ama qaabkii wanaagsanaa oo saalixa ahaayee fiicnaa la ysku qurxiyaa intaasba waa un macaani mutaraadifa isku dhowdhow weyaan makaarim maxaasin alaadaab makaarim alakhlaaq alhadi alxasan asamt saalix samtiga waa qaabka hay-adda qofka ka muuqata baa la yidhaahdaa intaasoo dhan oo laisku qurxiyaahi adiladii tusaysay baa soo aroortay in ay tahay simatu ahli lislaam dadka muslimiinta ah calaamada lagu yaqaano dadka muslimiinta ahlu islaamka ah calaamada lagu garanayo ayaa adiladii tusaysay ay soo aroortay buu leeyahay waxaa kaloo soo arooray wa ana alcilma cilmiguna wa وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه وأن alcilma markaan رهن ilaa laa yasilu ilayhi aan ka gaarno oo jumla muctarida inta soo dhex gashay waana ujeedaa shardabuu kuu geliyey musanifka haddii nusqadeedoo kale aad wa ana alcilma cilmigu adoo yidoo kale wey laa yasilu ilayhi cilmigu ma gaaro ila almutaxalli biadaarihi markaasuu hadalkan jumladan soo dhexgeliyey wa ana alcilma cilmigu wa huwa cilmiguna amanu duratin jawhar kan ugu qaalisan weeye fii taaji sharci sharciga taajkiisa dhexdiisii ahaaday sharcigii almutahari la tahiray yacnii cilmiga asagoo oo jawharta teeda ugu qaalisan oo sharciga taajkiisa dhexdiisa ku sugan taajkii sharciga dhexdiisa ku sugan hee أن العلم لا يصل إليه إنه سنقارين أي أدلة شرعية كسوة أرورتين مركو أن العلم وحوي لقد تواردت هورتان كعفينا لقد توارد لقد توارد لقد تواردت موجبات الشرع جالسه كعفينا ويا وان العلم علمه وهو علمنا اثمن دره جوهرة وقالسا الدرة وحال لها اللؤلؤة العظيمة الكبيرة بالنا لولك dhagxaanta la yiraahdo ee jawaahirta kuwooda qaaliga ah tooda waa ayaa loo yaqaan durr la yiraahdo jawhartaas weeyaan marka jawharka ugu qaalisan waa waa thamiin marka la yiraahdo macna ghalib kan ugu qaalisan oo ku sugan fi taaj sharci taajkan waxa la yiraahdaa calaamadan ay boqoradu xirtaan ee madaxa meeshiisa ugu sarreysa la saarto ya taajka la yiraahdaa marka taajkii oo sharciga mutaharka ku sugnaa dhexdiisa yacni jowhar la yeelay jawharta iyo maaragtay kuwa ugu quruxsan ihi ayuu cilmigu yahaye laa yasilu cilmi laa yasilu ma gaaro ilayka ila alcilmi cilmigii inuusan gaaraynin ila almutaxallii midka isku qurxiya mooye biaadaabihi cilmiga aadaabtiisa qofka isku qurxiya mooye wlmutakhallii midka iska tirtiro oo iska khaali yeelo can aafaatihi aafaati alcilmi cilmiga aafooyinkiisa iyo dhibaatooyinka aafada gaarsiinaya cilmiga qofka iska tirtiro mooye cid kale inaysan cilmigu gaaraynin ayay muujibaatu adilatu sharci kusoo soo aroortay weeyaan saasuu leeyahay marka hadduu qofku rabo inuu cilmigii culuum shariica inuu gaaro ou rabo waa inuu aadaabtii cilmiga lahaa isku qurxiyaa wax alla wixii aafaadkii cilmigana inuu iska tafiro oo iska tirtiro cilmiga dhaawac waxay u geysan lahay dhan inuu ka fogaado ayaa la doonaya walihaada sidaa darteed عناها العلماء بالبحث والتنبيه عناها العلماء علماء أي قصدين oo aadaabtii cilmiga ayay u qasdeen bilbaxthi baaris iyo watambiihi baraarujin oo dadka ay ku baraarujinayaan ayay culammada u qasdeen markaasay wa akhraduuha u keli yeeleen bita'liifi aadaabtaas oo aadaabu talab alcilmi ama aadaabtaba sideedaba ayay ta'liif allifid kutub la allifay u gooni yeeleen kutubo ayay u gooni yeeleen imaa calaa wajhi alcumuumi aadaabta ka kulli aadaab ahaan cumuumkeeda inay ugu keli yeelaan likaafati alculuum culuumta dhammaanteed oo culuumta islaamiga ah oo dhan aadaabta loo baahan yahay kaafatan dhammaanteed in aadaabtaa ay kutub u alifaan aw calaa wajhi alkhusuusi ama culuumta qaar ka mid ah ayay dariiqa ah dariiqadeeda dariiqat alkhusuus calaa wajhi alkhusuus gooni ahaan ayay ugu alifaan kutub weeyaan macnaha wuxuu leeyahay maadaama arintaas ay arin muhiima tahay dadka ahlu cilmiga ihi mas'aladaanu aad bay u baaraan ummaddana way ku baraarujiyaan kutub bay u gooni yeelaan u alifeen adaabta oo maaragtay qofkaas sharciga cilmigiisa doonayaan ayay aadaab u alifeen kutubay u alifeen kutubtaas ama aadaabta cilmiga oo dhan ha kulmiso culuumta dhammaanteed ama gooni ahaan culuum khaasa ah ha u alifay isagoo kuu miaalinaya calaa wajhi khusuuskiibuu kuu miaalinaya wuxuu yidhi kaadaabi xamalati qur'aani lkariim aadaabi xamalati alqur'aani alkariim dadka qur'aanka kariimka ah xambaarsan oo xifdiyey oo ahlu qur'aanka la yidhaahdaa aadaabta laga doonayo imaam nawowi kitaab risaalo dhan buu u leeyahay waad ogtihiin aadaabu xamalati qur'aan la yidhaahda wa aadaabu lmuxadidi qofka xadiidka nabiga inuu ka shaqeeyo muxadid noqdo doonayo adabta uu leeyahay goori ahaan bay ugu qoreen waadaabu lmufti qofka raba inuu mufti noqdo oo caalim noqdo uu jawaabo oo dadka masaaisha yani cilmiga uu u jawaabo doonayana aadaab baa loo qoraa aadaabu lmufti wlmustafti ayay wada leeyihiin waadaabu lqaadi sidoo kale waadaabi alqaadi yani qofka qaadiga ah oo qaadi noqonaya laftiisa oo ummadan kale xukumaya mansabkii qaadinimadan qabani odhanay aadaab buu leeyahay culammadu kutubay u qoreen wa aadaabu muxtasibi qofka muxtasibka la yidhaahdo oo daaciga ahoo yani alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar u istaago kaasna aadaab buu leeyahay oo culammadu ay u qoraan weyaan المحتصب يعني من الحسبة الله يعني حسبتنا وحل إلى هذا يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مسألة ذا سقفك أنتاجا با محتسب لي هذا marka xisbadu waa amarka macruufka dadka la faro oo munkarka laga reebo marka gooni ahaana aadaabtaas way u qoreeno dadkii quraanka gooni ugu qoreen ay xamalatu quraanka ahaa dadka muhaddisiinta bay u qoreen waxay u qoreen qofka muftiga noqonaya aadaabtiisii qofka qaadiga qofka daaciga ah al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar istaago wahakada sidaas ayay ahayd beelii marka culimadu sidaas bay ka aadaabi xamalatu quraani quraanka dadka xambaarsan aadaabtooda kale wa aadaabi muhaddisi qofka muhaddidka aadaabtiisii وآداب المفتي قفك الجواب يذكر مسائش دين وقد جواب آداب تيسي وآداب القاضي قفك ذكر كلا حكومة يقاضية أه آداب تلقدوني wa aadaabi almuktasibi iyo qofka daaciga oo khayrka dadka farayo munkarkana ka reebayo waxa kale sidaas oo kale ayay u ifraadiyeen gooni uga dhigeen weeyaan washanu ما خاصبه مسوى عام بالربعين كوشي ما دام علماء لبدا قيبون على وجه العموم أي كتبوا ألفين على وجه الخصوص نقول إهام أي كتبوا ألفين رسالتنا محيطها مكة والشأن هنا أرنك حلقا مكة رسالتنا الآن جوبنا في الآداب العامة آدابتي عام فأهي أي كور رميا أي عام أتهي لمن يسلك طريق التعلم الشرعي liman yasluku qofka qaadayo ariiqa tacalumi barashada wadadeedii atacalum sharciyi cilmigii sharcigaa barashadiisii waddadiisii qofka hayo oo qaadayaan aadaabta laga doonayaa ayuu shanigu ku saabsan yahay qofka cilmiga waa cumuum soomaha marka cilmigaa wuxuu doona noqon karaa quraankii buu noqon karaa xadiiskii buu noqon karaa luqadii buu noqon karaa fiqigii buu noqon karaa usul noqon karaa wahaakada wax kastuu noqon karaa marka qofka taalib cilmi sharciba raadinayo aadaabtii laga doonayay ayaa halka risaaladan u qoray buu leeyahy waqad kaana alculamaa culammadu waxay ahaayeen culammadii asaabiquuna hormaray culammadii annaga naga horraysay yulaqinuuna buu leeyahay waxay ahaayeen yulaqinuuna kuwa u laqino aطullaaba ardaydooda kuwa u laqino fii xilaqi اlcilmi cilmiga xalqooyinkiisa iyo goobaabaha uu cilmigu leeyahay dhexdii ayay waxay u laqini jireen ardaydooda culummadaasi aadaaba alabi doonista cilmiga la doonaya aadaabteeda lagu laqini jireen marka wax cusub ma aha culamadii dadka ahlucilmiga ama xadiid ama qur'aan ama wax kasta fiqhi akriye waxay ardaydooda xalqadan oo kale ugu cayini jireen oo ugu laqini jireen aadaabta qofka qaabka wax loo qalbo cilmiga ayay u laqini jireen wa adrastu marka waxaan haleelay buu yidhi oon soo gaaray shiikha laftiisa ka hadlay khabara aakhiri ciqdi fii dalika yani khabara wuxuu leeyahay aakhir اlciqdi ee waktigii dambe waktigii dambeeyey warkiisii oo fii dalika aadaabta ku saabsan ayaan waxaan soo gaaray oon haleelay fii bacdi xalaqaati alcilmi cilmiga xalaqaadkiisa goobaabooyinkiisa qaar ka mid ah oo fi lmasjidi nabawiyi masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo madiina almunawara ku yaallo masjidkii nabowiga ahaa ee ashariifi sharafta lahaa ee qiimaha lahaa ayaan aniga waxaan soo gaaray buu yidhi id wakhtigaasi kaana bacdu almudarisiina culummada wax ka daraasaysaa qaar ka midihii fiihi masjidka dhexdiisa wax ku daraasayso masjidka nebiga ku daraasaysaah ayaa waxaan soo gaaray yudarisu tullaabahu isaga oo barayo oo u dabaasaynayo u akhrinayo tulaabtiisii ardaydiisii kitaab az kitaabkii zarnuji yaani burhaan burhaan al ayaan soo gaaray buu leeyahay المتوفى سنة 593 يعني زرنوجي قاسو قنتي أول أوفصدي sanadka hijrada nebiga markii ay ahayd markay ahayd la oobsaday raximahu llahu tacaala ilaahay ha u naxariiste almusamma kitaabkaasoo lagu magacaabo tacliim almutacallimi ariiqa tacallumi tacliim almutacallimi qofka waxbaranayo mutacallimka ahee waxbaranayo baristiisii la baro ariiqa tacallumi wadadii wax ku baran lahaa kitaabka magaciisana sidaasaa lii ariiqadii wax ku baran lahaa qofka wax baranayo oo la tuso oo la baraayo kitaabkaas ayaa soo gaaray dadkii iga horeeyey oo culummadii ah masjidka nebiga inay markay duruus bilaabayaan inay kitaabka u hormariyaan waa kitaabkii xalay aynu tusaayey oo zalluuji uu lahaa tacliimu mutacalimka oo macruufka ah shiikhuna in badan uu kitaabkiisa ka soo qaadqaato xikam fara badan uu lahaa oo ka soo urursado weeye marka khabara aakhir alcifdi fii dalikada waxaa loo jeedaa shiiku sooma dhalanin sooma aanan dhihin qarnigii afari tobnaad danaadkiisii ama dhexdhexdiisii camal kii ayay ahayd waqtiga u dhashay marka kitaabkanna wuxuu alifay waaan soo qorna muqadimada markuu lahaa waxaan qorayaa iyo sideeddii bay ahayd marka markaan uu ishaarayo waa qarnigii horeo lasoo soo dhaafay marka aakhir alciqdi marka uu leeyahay aakhir wuxuu leeyahay khabara aakhir al-iqd dalika qarnigii hore oo oo qarni raabic al qarni raabic al ayaan soo gaaray culumadii xaram xaram madiina culumad kamidii inay kitaabkaas saruuji leeyahay dadku u akhriyi jireen maxaa yeelay maqsadkay leeyihiin waa inuusan ardaygu dhumin oo siltiib ku dhicin kutubta u baranayo qaabka uu baranayo meeshuu ka bilaabayo iyo wax alla wixii laga doonayo oo dhan ayay kitaabkaas ugu muujin jireen markaasuu wuxuu yidhi facasaa marka waxaa la arkaa أن yasila هذا أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق رسالة سو إشارة فعسى وحى الأركاء أن يصل إنه سوقار أهل العلم تذك أهل العلم قاها هذا الحبل حرقا أو كم حرق الوثيق أي الموثوق أي الموثوق به المكر سويه إنه سوقار يعني ضدك أن علمك أها زمن كنان جوغو إنه كتابك رسالة عن أنك أنقري أي سوقارته أي الأركاب وليه kitaab xabligii xarigii lagu kalsoonaayo alhaadii hanuuninayay liaqwami ariiqin wadakan ugu toosan dadka ardayda ku hanuuninaya inuu qofkii qof culummo ah inuu soo gaaro risaaladan inuu helo ayaa la arkaa kitaabkaa risaaladaanoo dariiqa ugu toosan ardayda ku toosinayso oo markaa fa yudrija axadkaas ahlucilmiga ka midihi uu geliyo تدريس هذه المادة مادة وحلية الطالب العلم لقاء بريد إلي أخرين تيلي دراسين تيلي أو دراسيه إنه تحقليه في فواتح دروس المساجد مساجد دروس تلقوا بلابيه markii la furfuranayo furfurashadeeda inuu geliyo oo asaga ka dhigo kitaabka koobaad dadka loo bilaabo inuu ka dhigo ayaa la arkaa buuniye yacan taas iyo wa fii mawaadi diraasai nidaamiya diraasadan ila diraasa nidaamiya ay hadda u bixiyeenoo yani madaarista iyo wixii lamidka ah madaarista madrasooyinka macaahidda waxa cilmiga culum shariica lagu barto in kitaabkan loo hormariyo oo xataa madaarista lagu dhigo oo masjid kaliya aysan arrintu noqonin taasaa la arkaa buu leeyay waarju marka waxaan rajaynay an yakuuna hada taqyiidu kitaabkan oo aan qoray qoraalkan oo kana at-taqyiid al-kitaab baa loo jeeda qoraalkan aan qoray oo risaaladan xilmiyata taalib al-ilmiya inuu noqdo فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب فاتحة خير خير مدفرت إنه نغطه risaaladan oo taqyiidka kitaabkan inuu noqdo khayrka albaabkiisa mid kifuro muxuuna ku furi fi tarbiyi baraarujin oo lagu baraarujiyo cala ixyaai hadihi almaada maadadan oo tan ah aadaabta taalibulcilmiga oo dadka la baro allatii aadaabtii tuhadibu aaliba ardayga yacni maaragtay tahiraysay nooleynteeda la nooleeyo yacni inay faatixatu khayrin u ayaan rajaynayaa buu yidhi kitaabkan inuu noqdo khayr mid iridiisa furo albaabadiisa furo oo ah baraarujin dadka lagu baraarujiyo maadadan oo aadaabu taalibilcilmiga nooleynteeda la nooleeyo adabu taalibkaasoo tuhadibu taaliba ardayga tahirayso aadaabta hadduu arday ku sifoobo isagoo taahirabu cilmiga dhex gelaya asagoo taahirabu cilmiga ku dhex noolaan wa tasluku haddana marinayso oo qaadsiinayso bihi aalibulcilmigii aljaadata wadadii waddada bartamaheeda marsiinayso fii aadaabi alabi doonista cilmiga la doonaya aadaabteedii wadadeeda bartamaheedii marsiinayso weyaan yacni waxaa la yidhahdaa aljaadda waa wasatu ariiqa la yidhahdaa waddada bartamaheeda jaadda la yidhaahdaa marka ardaygii marka yani risaaladan waddadii bartamaheedii bay marinaysaayo midig iyo bidix midna uga leexan maayo weye iyo wahamli lcilmi cilmiga qaadistiisii ayay marsiinaysaa wa adabihi iyo aadaabtiisa oo maca nafsihi naftiisa uula noolaado qaabkuu ardaygu u noolaan karo ayay tusaysaa oy bari yacni aadaabta oo naftiisa kula noolaanayo cilmiga uu xambaarayo qaabku u talbay ay yaani maaragtay tusaysaa buu leeyahay wama mudarrisihi muallimka wuxuu barayana aadaabta kula noolaan lahaa ayay baraysaa wa wadarsihi darsiga laftiisa uu baranayo aadaabtii laga doonaya bay baraysaa وزميله أرضي صحيب كيسا وحلب برنيه زميل كيسا وصاحب كيسا وحلب برنيه صديق كيسا أحنا أذاك اللي قدون يقفك ولا صاحبه أي ماركة أي يعني تقسيم ليس تسيساوية وكتابه كتاب نفتيس أو برني أذاتك قبضيه وثمرة علمه علم قاسي oo cilmiga uu baranayo miraheeda wuxuu ka guran karo iyo haddauusan cilmiga miro ka guranayn wixii aafooyin ah waxaasoo dhan bay u caddaynaysaa buuli وhkda sidaas oo kale buu yani arin ku yahay fii maraaxil xayaatihi noloshiisoo dhan aadaabta waa u caddaynaysaa maaha cilmiga oo keliya noloshaado idil ayay kutusaysaa oo ariiqa kugu hagaysaa buuli fa ilayka qaada marka ilayka liwatiya taqadunaka ilayka alayka ismu fi'l ismu fi'l amr wa ilayka qaada khudhu qaada hilyatan bilqaa yani waxa loo jeeda aadaab wanaagsan alhilyu hore u soo sheegnay aladab aljamiil balina aladab alhasan adab wanaagsan hilyadaas aadab ta wanaagsan qaado aadabtaas oo tahwi koobayso majmuucata aadaabin aadaab la kulmiyey koobayso aadaab wanaagsan oo la kulmiyey nawaaqiduhaa aadaabtaa waxa burinayana ay tahay majmuucatu aafaatin aafaad iyo dhibaato iyo balaahiyo la kulmiyey ay tahay wax burinaya marka risaaladan xiliyada waxay kuu kulminaysaa shay tarkiib kugu samaynayo oo kugu boorinaya aadaabtii wanaagsanayd kugu boorinayo iyo qayb kaa reebayso aadaabtii xunxumaydoo nawaaqidka ahaydoo burinaysa aadaabta wan wanaagsan ka hortegaysay risaalo kulminayso qaada buu ku yidhi qabso fa idaa faata hadduu tago oo yacni w waayo wey adabun adab oo minha aadaabtaas ka mid ah aalib alcilmiga hadduu waayo oy ka tagto uusan ku sifoobin adaabta wan wanaagsan mid ka mid ihi hadduusan ku sifoobin iqtarafa wuxuu gurubsanayaa uu qaadanayaa uu kasbani almufaritu midkii ka gaadiyey aadaabta wanaagsan aadaabtii wanaagsan hal aadaab baaba kaa tagta kii marka ka gaabiyeyo aadaabtaa wanaagsan ay dhaartay wuxuu guranayaa aafatan aafo iyo musiibo iyo dhibaato ayuu maaragtay soo guranaya ou la imaanaya ilan haddii aadaabta wan wanaagsan aad mid ka tagto bedelkeeda maxaa soo gelaya aadaabtii wanaagsanada ka tagtay aadaab xunbaa bedelkeeda gelayso weyaan marka aadaabtaas hadduu qofku hal aadaab oo ka mid ah uu ka tagaadi bedelkeedu wax xun aadaab xun buu kasbada oo aafo u ah cilmigii markaasay fa famuqilun wamustaktirun fa minhum markaa waxay noqonayaan dadkii muqilun mid yaraystay oo aadaabtii xumayd wax yar xoogaa ka qaatay aadaab aafooyin yar qaatay iyo mustakfiru mid badsadayo aadaabtii aadaabtii xumayd aad ugu talax tegay ayuu noqonaya dadka saas u qaybsamaya وكما أن هذه الآداب درجات ساعدة إلى السنة فالوجوب فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم وحوليها مسلف فكما أن هذه الآداب آداب كان أنكسر شيكين والمنافسن sida ay darajaatun darajooyin kala sarsabeeye ay u tahay darajooyinkaasoo saacidatun korayso kor noqonayso ila sunnati sunno u kor noqonayso falwujuubi fa ila lwujuubi waajibnimo sii gaarayso yacni hadduu qofka sunno ku dhaqmay sunnadii way gudbinaysaa haddana waajibkii usii gudbinaysaa aadaabtu mar haddii sidaa ahayd oo waxa lagu amrayo kiisa ugu yarba uu sunno yahay amase waajib uu yahay fa nawaaqiduhaa aadaabtaa wan wanaagsan waxay burinayaani waa darakaatun darajooyin kala hoos hooseeyo weeye oo midba midka kale ka sii hoosayso taasoo haafidatun hoobanaysa oo dhulka hoose u hoobanaysa oo halkay gaari ila u hoobanaysa haabidatun tuqooban iyo ila karaahati karaaha bay tegaysaa markaasay fa ila hadana haddana karaahadiina waa sii gudbaya xaaraamu ku sii gaarsiiyey marka aadaabta wanaagsan waa darajaad oo ku kor yeelaya wey qofkuna oo ku kor noqonayo sunadiibuu ku dhaqmayaa ay gaarsiini waxay ku dhaqmayaa maaragtay waajibkiisii buu la imaanayaa halkaasay ku gaarsiinaysaa adaabta xunta ahba ayana ay darakaad tahay darakaad waxaa la darajooyinka hoose waa hoos darajaadka saacidkale wixii koreeyaa la yidhaahdaa darajadaas xun markuu aadaabta xun yimaado waxaa midda ugu sahlan waa inuu karaaha u gaarsiiyo karaahiya u gaarsiiyo karaahada markuu joogsanayo qofkii hadduu aadaab xun bato xaaraamuu sii tegayaa adhowdoo gudbayaa wey xaaraamay gaarsiinaysa marka arrintaas marka wuxuu leeyahay risaaladan labadaba ku kulmanaysa mid sunnadii iyo wujuubkii ku gaarsiiso iyo mid karaahadii iyo taxriimka ku gaarsiisay noqonaysaa labadaas ayay kulmisaa weeye wa minha min alaadaabi aadaabtiibuu ka mid yahay maa aadaab baa ka mid ah yashmalu kulminayo cumuuma alkhalqi dadka dhammaantii caam ahaantooda kulminayo oo min kulli mukallafin qof kasta oo mukallafahoo waajib la saaray dhammaantii mid kulminayso waa ka mid aadaabtaas macnaa aadaabta khalqigoo dhan qof kasta oo mukallaf mukallaf waxaa la yidhaahdaa waxaan samina ahayn majnuunna aanan ahayn qofka mukallafka aadaabta laga doonayo wa minhaa waxaa ka mida aadaabtaasi maa yaktasu maa aadaab baa ka mida yakhtasu bihi ou la gooni noqonayo aalibulcilmi طالب العلم يقول له قول نقول آداب وآداب عام وهو قف كستو مسلم لقى دوني مكلفة قف كستو مكلفة لقى دوني آدابنا وآداب خاصة هو أرضي طالب العلم قال لقى دوني ومنها وحا آدابتي كمدة ما آدابها كمدة يدرك لها ليلي بضرورة الشرع يعني شرعي ضرورة ليسه لقى مرمان مديسه لقى قرمي aadaab qof kastoo sharciga garanaya inay laga maarmaanta inuu la yimaado lagu garanalagu haleelayo weyaan aqoon iyo macrifo lagu haleelayo wa minha waxaa ka mida aadaabtii maa aadaab baa ka mida yucrafu biabci dabeecad ahaan lagu garanayo inay aadaab wanaagsan tahay dhaqan wanaagsan ou yahay ama dhaqan xun ou yahay lagu garanaya baa ka mid taha weyaan wayadullu calayhi middaa tabciga lagu garanayo weliba yadullu calayhi ou tusayo cumuumu sharci sharciga caam ahaantiisuna uu tusayo oo waa maxay aadaabtaasi min alxamli xambaarid oo qofka uu xambaaran calaa maxaasin alaadaabi aadaabta teeda wanaagsan iyo makaarim alakhlaaqi khuluqda wanaagsan akhlaaqda teeda karaamadana sharafta leh yacni xambaarideeda la xambaaro tabcigan waa lagu garanaya dhaqanka fiican iyo dhaqanka xun waa la kala garan tabcigaa lagu garan shareecadana waa ay tusaysaa weeyaan cumuumu sharci baa tusaya sharciga caamnimadiisaa tusaya weeyaan ولم أعني الاستيفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال وحوليه مصنفكم aadaabtan aan ka hadlayo macnaheedu ama caam ha noqoto ama khaas ha noqotee ma aha midaan soo ururiyey wax alla wixii laakiin waxaan u sheegay cala sabiil almihaal tusaale ahaan baan intaan kuugu soo qaaday aadaabta oo idin maaha kitaabkan inaan ku xasiliyey kusoo koobay maaha saas ujeeda jeeda walam acni aniga uma qasdin alistifaac aadaabtaas oofsashadeedii iyo kaamil iyo dhammaystirkeedii risaalada inaan ku dhammaystiro culama aanaan qasdin laakinnase waxaan ula qasday wey aqsidu siyaaqatahaa socodsiinteeda la socodsiiyo yani siyaaqatahaa siyaaqeedii tajri inay socoto calaa sabiili darbi miaal miaal la qadarayo oo la sheegayo oo kale dariiqadeed inaan u sheega mooye macnaheedu maaha aadaabtii wanaagsanayd iyo tii xumayd oo dhan inaan risaalada ku ururiyey laakiin tusaale ahaanun baan ula jeedaa intaan soo qaaday waa tusaale wey saasaan darbu lmithaal aan yidhaahda waa amfila iyo tusaale aan samaynayo qaasidan xaala kowni anigoo ah qaasidan mid u qasdayo addilaalata tusin dilaala dulaala dalaala inta waa lidhaahda muallatu daala daalka waa la kordhigaa waa la goda waa la hoos dhigaa على المهمات وحيالها مهمات oo laga maarmaanka um baan u qasday markaan tan ishaari laakiin ina oofsado dhamaystiray macnaheedu ma aha weey فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته وهذا المجمل ففصلته وحوليها فإذا وافقت حضي رسالة وحلية طالب العلم قال ay waafaqdo ay hesho nafsan naf oo saalixatan laha ayada u suubato haddii ay hesho naf saalixada dadka ahlucilmiga cilmiga ka mid ah weeyaan risaalada haddii ay gaarto tanaawalat way qaadan tanaawalat way gaari oo way qaadanaysaa haada alqaliila intaan yartaaho aniga aan qoray ayay qaadani markaasay fakataratu ay badinaysaa yani way sharxaysaa way sii kidin waxbay ku dari wixii ka dhinaabay maaragtay kamilaysaa wahaakada wahada almujmala hadalkan ijmaalka ohoo la duuduubayna way qaadan markaasay fafasalathu ay kala saarsaaraysaa way sharxiga sida haddaba sheekh ibn cuthaymiin raxmatullah calayh matnigan inta helay ayuu dibadiiba xoogaagan sharaxa yarka ahu noo saaray wadaad kale ka daba tacliiqaad yaryar buu noo saaray soo iyaduu la fidiyey maaha waa risaalad iyo fidsan wey welina waxaa laga yaaba kuwo kale intay yimaadaan inay sii bastiyaan oo sii waasiciyaan wax ku daraana waa suuragal wey ilaahay waa u aqbalay hadalka uu sheegay culimmada dadkii zamankeena dadkii akhayrka badan ku tugmaynay iyo istiqaamat almanhaj sida sheekh ibn uthaymiin raxmatullah calayhi ayaa kitaabkaas maxoogaagaas sharxaya ka saartay weeye waman akhada biha intafaca wanafac waman akhada qofkii qaato bihaa risaaladan isaga soo qaataahi intafaca ay intafaca binafsihi nafsad ahaantiisa wuu ku intifaaca wanafaca ay wanafaca hayrahu tad kalena wuu anfaca isagana waxbay u tari wuu ku dhaqmi ummadda kaleu barana wuu ku anfacayaa oo waa u caddaynayaa wixii aadaabtii lagaga doonayay wanaagii ahayd wixii xumaana uu kaga hariyo wahiya risaalada bidawrihaa kaalinteeda dowr ahaanteeda iyo kaalinta ay kaga jirta markaan ka hadno yani dowr ahaanteeda iyo kaalinteedu ma'khuudatun mid laga soo qaatay weeye min adabi man dad aadaabtood baaraka allaahu ilaahay ou barakeeyey fii cilmihim cilmigooda ou barakeeyey dad ilaahay cilmigooda barakeeyey adaabtood baa laga soo qaatay wa saaruu dadkaasoo noqday a'immatan imaamiyaal oo yuhtadaa bihim lagu hanuuno oo xaqa maarata lagula hanuuno dadkaas noqday aadaabtoodan ka soo ururiyoo ka soo qaatay buuli يعني dadka ee hore salafkeena ridwanullaahi calayhi aymadeennii ahlu cilmiga ahaa oo zaman kasta joogay aadaabtoodii oo ayagu ay lahaayeen dadkaasoo cilmigooda ilaahay barakeeyey a'immana dadka u noqday oo hoggaan u noqday dadkaas ayaan aadaabtoodii ka soo qaaday risaaladan wey يعني ورساله أن سوقفي وضدك أهل العلم أن كسو بوريوني جمعنا الله أئمداس أهل العلم ذائه ilaahay hana kulmiyo bihim ayaga hanala kulmiyo fii jannatihi jannadiisu ilaahay maarata hanagu kulmiyo ayaga anagoo la jirno ilahay jannada hanagu wada kulmiye taasuu ilaahay weydiistay aamiina ilaahayu aqbal weyaan allahyu ajiib adoo yiroo kale wey aamiin bimacnaa istajib wey ilaahu naga aqbal weyaan alfaslu alwal hadda muqadimadii halkaasaan uga soo baxnay kitaabkii hadduu bilaabaya toddobadii fasal aan sheegnay fasalkii ugu horreeyey wuu hadda noo bilaabay alfaslu lwal fasalka hore aadaabu aalibi fii nafsihi waxa weeye ardayga adaabta laga doonayo nafsad ahaantiisa laga rabaahi ayuu u fasal yahay fasalkani markaasuu wuxuu yidhi alcilmu cibaadatu wuxuu u hormarshay maadaama qaalibkan wuxuu raadinayo cilmiga sharciga ay tahay al ilmu ilmigu ibaadatu ibaada weeyaan ilmigu waa ibaada weeyaan marka qofka markuu badalayo taalib ilmiga علوم الشريعه ku dhax jiro kaanu qof cibaado ku dhax jiro inuu yahay kale inuu gartaba rabaa waa cibaado qof cibaadaysanaya cibaado marka la salaada tukanaysa islaamka iyo xajka iyo waxa san cibaado u naqana kaliya cilmiga aad baranaysa laftiisa iyo waqtiga aad dhuminaysa iyo aad waa cibaado iyada lafteedii marka cilmigu waa cibaado aslu aslul usuli asalyaal midka ugu asalsan shay asal bal dhihi ugu sii asalsani fi hadhihi alhilyati aadaabtan ama kitaabkan risaalada xiliyada u baxshay aadaabtan wanaagsan dhexdeeda ihi bal wali kulli amrin amar kasta kulligii oo matluubin la doonayo la dalbayaahi dhammaantiin yacni waxa u asal ihi cilmuka ogaanshahaada oo adigu aada ogaatood garato bianna alcilma cilmigu cibaadatun cibaada inuu yahay inaad garato cilmigu inuu cibaadayahay inaad garato qaala bacdu alculamaai culamada qaar ka mida baa waxay yidhaahdeen alcilmu cilmigu salaatu siri salaad oo saaxibkeedu si sira u tukanayo oo cid kaloo taalacanaysa aynan jirin weeyaan asaga ilaahaysa kaliya isla ogyihiin iyo wa cibaadat lqalbi qalbiga cibaadadiisii oo cid kaa warqabtaa allah mooye cid kaloo ka warqabtaay aynan jirin oo aad qalbigaada ka cibaadaysato sidaasoo kale buu cilmigu la mid yahay marka mas'alada waxa weeye wuxuu musanifka kaga hadlayaa fadliga cilmiga uu leeyahay koow cilmigu waa cibaada buu ku yiri ayaga kugu bilaabay inuu cibaado yahay fadli ka weyn ma jiro cibaado macnaheedu rabbi baa lagu caabudaa weeyaan sidaa darteed mar hadduu cilmigu uu yahay cibaado uu yahay waxaa la rabaa cilmigaas aadaabtiisii culuumu shariica inuu la yimaado shiikhuna waa loo keeni doonaa ikhlaasu alcamali lilaahi ayaa ka mid ah in camalka ilaahay bas niyadiisa u baraxtirto markaa cilmiga galayso laanna cilmigu shay sharaf leh wey sharafulcilmiga waxaa ka mid ah allah markuu uu maaragtay qur kaga warramayo wuxuu leeyahay nabiyullaahi maxamedna uu la hadlayo waqul rabbi zidnii cilma nabiga lama dhihin weligaa weligii lama dhihin adduunye ii kordhi iyo cumri ii ziyaadi iyo dhex ilaahay weydiisan lama dhihin waxaa lagu yidhi haddaad ilaahay weydiisanayso waxaa kale allow cilmi ii kordhi qul rabbi sidnii cilmi sharaf intaasaaba ugu filanba cilmi inuu nabiyulaahi maxamed codsaday inuu ilaahay weydiiyo waa taa weeyaan waxaa ugu filan sharaf allah markuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun labadaasi laba samayn miya qofka cilmiga leh kan jaahilka ma laba siman ba ma sinna weeye laa yastawun ilaahi agtiisna ma sinna khalqiga agtiisa min jaahilin caalim ma sinna weeye waxa la mid ah allah markuu dadka ahlu cilmiga ka hadlayay dadka cilmiga bartaahi cabsida ilaahay dhafka dadka ka baqeen ayagu yiri inma yakhsha allaha min ibadihi alulama dadka cilmiga leh ba ilaahay cabsidiisa dhabta ah dadka ka baqa waa ayagu qof jaahila ah ma garanaya cilmiga ilaahay sidoo cabsida ilaahay qof garanayaahay ma aha bal ilaahay darajadooda inuu kor yeelo buu noo sheegay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaatin ayada ilaahay muminiintiiba uu kor yeelay haddana ahlu cilmigiibaa darajaad laga kor yeelay waa kasii koreeyaan darajo ka sarreeyaan waxaa la mida xadiikii xadiiu mucaawiya bukhaari muslim ba ay soo saareen oo nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin qofku ilaahay khayr la doono diinkan uu fahamsiiya alfiqhu fi diin siiya alfiqhu fi ddiin ayuu siiyaa marka qofka alabulcilmigii la waafajiyey diinka fiqhigiisii barashadiisii la waafajiyey ilaahay uu fahamsiiyey fiqi uu siiyey macnaheeduna qof ilaahay khayr la doonayay baad garanaysaa khayr ilaahay qof uu la doono inuu yahay mafhuumul mukhaalafihiisa waxa weeyaan qofka aanan yacni maaragtay fiqhu fi diin la siinin ilaahay khayr lama doonin taasaa laga qaadanaya inuu qof ilaahay khayr la doonay ma aha qofka aan fiqhu fi diin la siinin weeye walidaalika wuxuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam tirmidi fi sunani uu ku warinayo can anas ibni maalik radi allaahu canhu wuxuu nebigu leeyahay qofka u baxo cilmi barashadii u baxo waa qof mujaahid fii sabiili illaahi fii sabiili illahi u ka noqdo marka talabal cilmigii aad dalbaysa lafteeda baa mansilad waxaa la dhigay fii sabiili illaahi la dhigay weyaan imaamu shaafici raximah wuxuu oran jiray sida imaam an-nawawi oo fi muqaddimat al-majmu' majmu' sharh al-muhaddab oo ku soo guurinayo wuxuu leeyahay talab al-ilmi min salat an-nafila ilmiga oo la talbaahi ya salat sunnah tukatay isaa ka fadli badan na salat sunnah wuxuu waajibka ka soo haray ilmiga barashadiisa iyo dooristiisa ayaa ugu fadli badan marka ilmiga oo la barto shay sahlan maaha ولذلك waxaad ogtihiin sharaf waxaaba ugu filan cali bn abi aalib waa nawowi baa soo guurinaya majmuuca sharx muhadabka ayuu ku soo guurinay cali bn abi aalib buu ka soo raraya hadal aad u qiimo badan buu leeyahy cilmiga sharaf waxaaba ugu filan buu yidhi kafaa bilcilmi sharafa an yaddaciihi man laa yuxsinu ويفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه cilmi waxaa sharaf ugu filan qof aanan cilmigiiba hagaajin karin oon cilmi lahayn inuu sheegto oo yidhaha anigu cilmi baan leeyahay qof aan hagaajin karin inuu sheegto taasaa sharaf ugu filan oo haddii la yidhaahdo cilmi loo nisbeeyana oo ku farxo le wallahi hebel cilmi u leeyahay waa ku farxaya taasaa sharaf ugu filan jahligana ceeb waxaa ugu filan waxa ugu filan inuu qofka jaahilkaah jahliga uu ka bari noqdo haddii la hebel waa jaahil asagoo jaahil loo geeyo waraa jaahil ilaahay uu kuleeyahay jaahil ma waa ka dagaalamaya kaasa ceeb ugu filan buu oranaya tan labaad cilmiga asaa ku ilaaliyo cilmiga asaa ku ilaaliyo adduunyada hadda xoolo ka sabtay cilmi ka xoolaha adigina ilaaliso ka dooni sama laakiin cilmiga asaga ku ilaalin sida maalan imaam an-nawawi fi al-majmu' uu ku soo guuriyo wuxuu leeyahay waqiila al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusu al-mal wa huwa yadfa'u 'anka wa anta tadfa'u al-mal wa haqiqa cilmiga asaga ku ilaaliyo oo ku dhowro oo ku ilaalinay laakiin xoolahaada adaa ilaalinay waa inaad kor taagantahay waa inaad ilaalisaa sidoo kale cilmiga asaga ku dafciyo wuxuu yaani asaga ka reebay waxa xun oo dhanbu ka reebay laakiin maalka adaa waxa xun bay ka ilaalinay adaa dafcinayo marka sharafka cilmiga taas baa kamid ah weeyaan sidaas darteed buu leeyahay waxa weeye aslu usul ama amar kasta oo la talba kulligii waxa uu asala horta inaad ogaato cilmiga inuu cibaadada yahay inaad ogaatid weeyaan inuu cilmiga cibaado yahay baa ogaanay saas uu leeyahay aslu usuli asalyaalka lagu asalsan fi hadhihi xilya oo risalada dhexdeeda aan kaga hadlayna ama aadaabtan dhexdeeda fi hadhihi xilya ay fi hadhihi aadaab aljamiila aadaabtan walaasha dhexdeeda aan kaga hadlayna bal iskaba dhaafay wali kulli amr matlub xilyadan kaliya ma amr kasta oo la doono dhamaantii waxa way cilmuka ogaanshahaada iyo iyo garashadaada bi anna al ilm ilmigu ibadatu inuu inaad garato qaala bacdu alculamaai waxay yidhaahdeen alcilmu salaatu siri cilmiga waa salaadii sirta ahayd iyo cibaadat lqalbi qalbiga cibaadadiisii taa weeyaan walidaalika imaamu axmed wuxuu ibnu uthaymiin ka soo rarayaa hadalkaan uu leeyahay alcilmu laa yacdiluhu shayun liman saxat niyatuhu cilmiga wax la silmi karaahi maba jiraba haddii qofka aalibulcilmiga niyadiisa ay saxiixu noqoto niyadiis hadday toosan tahay wax la mid noqon karaa ma jiro markaasaa waxaa la weydiiyey wa kayfa tasixu niyati ya abaa cabdallah seebay niyadu saxiix u noqon kartaa imaam axmed la weydiina abu cabdullah waa kunyadiisii ayaa la weydiiyey markaasuu yidhi yanwi rafca aljahli can nafsihi wa can niyadiisa waxay ku wanaagsanaanaysaa wuxuu niyoonayaa cilmigaa markuu baranayo naftiisa inuu jacli ka koryeero yeelo oo jahliga ka saaro iyo khayrkiisba inuu ka saaro dadka kalena cilmigii markuu barto uusan xaraysaninin oo dadka gaarsiiyo saasoo kale buu oranayaa وعليه markaanu qabanno calaa hada اlasl oo ah ana alcilma cibaada hadalkii hore wuu idaba taagan yahay asalkaas markaynu qabanno oo ahaa inuu cilmigu cibaado yahay fa inna sharda alcibaadati cibaadada shardigeedu waxa weeye ikhlaasu niyati lilah subxaanahu wa tacaala ikhlaasu niyati niyadii barax tiriddeedii la barax tiro lilaahi alla loo barax tiro subxaanahu musqaanoo dhanba ka hufnaaye wa tacaalaa sarreeyo waxunoo dhanba ka sare marye allah in niyada loo barax tiro ikhlaasu niya lala yimaado liqowlihi allah hadalkiisii ayaana daliil u aho tusinayo fii suurati lbayina ku jiray wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diin aayaddaas niyaday tusaysa ikhlaaska tusaysa wamaa umiruu dadkii lama amrin shay la amray ma jiro ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye allaha alla ay caabudaan mukhlisiina ayagoo saafi yeelayo lahu الدين أي التوحيد توحيدك عبادة العبادة والتوحيد والإخلاص أبر احتري حنفاء أيقوك وإي شيء وحيالها باطل كهردك إي شيء إلى دين الإسلام وإلى التوحيد وإلى الإخلاص الله بتي وحكى الله فرمجه تدك إلهي وحو أمري إخلاص العمل لله الله عملك الله برح تروي شرطك أعماشا لغو أقبلها عملك إلهي وكو أقبله weeye shardiga oo acmaashan lagu aqbalaba camalka ilaahay uu ku aqbalo waa shardigan oo ikhlaasu niyati lilah alla oo loo baraxtiro iyo mutaabacadii in laga helo qofka oo shayga bidcan noqonini nabiyullaahi maxamed waxa laga soo gaaray inuu noqdo sharciga uu daliil ugu haysto weeye marka niyada inay hagaagsanaato baa la rabaa وفي الحديث حديث دحديسي وحا كسبنا حديث الفرد كلجي أها يعني الغريب بالوجه الفرد أي الغريب حديث غريب كأها المشهور أو عنك أها مشهور كأها عن أمير المؤمنين مؤمنين تا أمير كودي حقنا كسبنا ذي يعني عمر بن الخطاب عمر كينا خطاب أها رضي الله عنه الله كراد النفذة حديث كاس وحا دحديس كسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يري إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال acmaasha saxiixnimadeedu biniyaati kaa'inun biniyaati niyooyin mid ku sugan bay ahaatay weeyaan camal kasta oo cibaado aad rabtay waa inuu qofku niyoodaa salaadaad tukanaysaa waa inaad salaada niyooto waa weysaysanaysaa inaan yani iyo caadada waxaa lagu kala niyaduna ma aha midda lala jahro oo lala qayliyo sida waysada nuwaytu farda wuduuc ilayhi ili isqalliida ima jirto wax jira ma aha marka niyada waa qalbiga way qalbigaa la rabaa inuu qofku la yimaado marka inama inama sixatu acmaali hadii aad tiraahdo culimmadu way ku ta'wiiliyaan waa ku fasiraan biniyati kaa'inu biniyati ama inama kamaalu acmaali acmaasha dhammaystirkeeda kaamilnimadeedaba biniyaati kaa'inu biniyaati liahaata niyooyin mid ku sugan marka cilmiga maadaama uu cibaado yahay niyo niyo wanaagsana laga raba ilaahay basina u baraxtirkaniyeelahay shiikhaan loo sheegay inaad wax kaloo dhan ka ilaalisadbaa laga rabaa wuxuu cilmigii haddii ou waayo ikhlaasa niyati niyada barax tirideedii saafiyeelideedii alla loo saafi yeelo hadduu cilmigu waayo oo niyadii wax kale aad soo geliso weyaan maqsadkale cilmiga dan kale u baranaysa wuxuu cilmigaasi noqonaya inta kale wuu wareegi wuu guuri oo wuxuu ka guurayaa min afdali taacaati aaxada kuwa ugu fadliga badan soo cilmiga kamid maahayn ayuu ka guuraya ka wareegi halkeebuu aadi ilaa axaqi lmukhaalafaat waxa sharciga khilaafsan kooda ugu hoosaynta badan ugu liito ayuu aadaya halkaasuu tegi weya marka niyadaas wax kala saarto haddii niyada ilaahay dartii aad u barato jahliga askaa kor aad ilaahay saa u caabudo aad baratid khalqiga saa ula noolaato aad baratid ummadda aad gaarsiisida ilaahay dartii aa u gaarsiisid adoon dan kale kalahayn iyo rubax ilaahay keliya dalbayo haddii maqsadkaaga niyadaa wanaagsan yahay wuxuu ka mid yahay cilmiga min afdali taacaat taacada daacada kuwa ugu wanaagsan ugu fadliga badan ayuu ka mid yahay haddiise niyadaa la waayo wuxuu noqonayaa waxyaalaha mukhaalafaadka ahe sharciga khilaafsan kuwooda ugu hoosay ugu liita wey markaasuu wuxuu yidhi walaa shaya shay ma jiro yuxaqimu alcilma cilmiga burburiyo oo baabi'iyaahi milu riyaa'i istutuska oo kale la mid ihi ma jiro riyaa'i shirkin yacni wadaajin istutuskeed iyo wa riyaa'i ikhlaasin saafi istatuskeed wax ka daran oo yani shay riyaha u burburiyo oo kale cilmiga u burburiyaay maba arag buu leeyahay shay la dhigma yani la ma aanan u wa mithlu tasmiici ismaqashiinta oo kale wax lamid mid ah sida cilmiga u burburiso u burburiyo ma aanan arag tasmiican waa maxay bian yaquula inuu yidhaahdo axadkii musmican asagoo ismaqashiinaya dadkii inuu yidhaahdo isagoo dad maqashiinayo calimtu war anig waxbaan bartay waxbaan bartay inuu yidhaahdo wa xafidtu aniga intaasaan xifdiyey aduu maxaa baratay aduu maxaad xifdisay nooc saasoo kale ah oo dadka u sheeg waa riyaa isku tus weeyaan cilmigiisa uu tusayo wey marka shay cilmiga ka burburin og isku tuska iyo ismaqashiinta khalqiga la ismaqashiiyaahi ma jira buu leeya wax lamid ahoo u dhigmaahi ma jiro marka riyaa iyo shirkin yani waxa weeye riyaa shirki waxa weeye waxa dhici karta niyad wanaagsan inuu la yimaado marka hore kabacdina ay niyadiisa isbedesho oo khalqigii Allah markii hore uu ku bilaabay haddana ay niyadiisii khalqiga uu la wadaajiyo riya ikhlaasina waa dadka kaliya inuu baraxtiro isu tasbarkiisa horaba oo kaliya dadka kaliya bas ayuu maqsadkiisu yahay ilaahay kuma soo darin marka hore labaduba laba jirta ma maxaa yeelay ilaahay amalkiisa waxa lala wadaajiyo dad kale lala wadaajiyo ma aqbal حديث القدسي waa dadkii nabiga uu nabiga Allah uu ka xikaayooday oo Allah xadiiskiisa uu sheegay oo yiri ana aghna shurakaa 'an shirki aniga ayaa ka deeqtoon wadaagsiga in dad aan wax la wadaago shirkada anaa ka deeq badan ma u baahi man camila camalan ashraka fiihi maci hayri taraktuhu shirka qofka camal inta sameeyo cid kale aniga wax iigu daraay shirkigiisa waan ka tegi waa ka tegayaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed waxaa la rabaa niyadaada inaa ilaahay u barax tirto nusuusta arrintaa tilmaamaysana aaday u tiro badan tahay nusuusta tilmaamayso shiikhu xadiidkii iyo iyo hal aayad buu soo qaatay laakiin way tiro badan tahay waxaa ka mid ah xadiidka abu daawuud iyo qayrkiiba ay wariyaan sanadkiisu saxiix yahay xadiidka abi hurayra nabigeena muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhu allah caza wajal laa yatacallamahu ila liyusiiba bihi qaradan min addunya lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama yacni riixaha wuxuu leeyahay qofka cilmi ilaahay dartii wejigiisa loo baran jiray in ilaahay dartii loo barta ay ahayd barto laakiin aanan u baranaynin ilaa inuu carada min addunya adduunka xoogaa barbarkiisa iyo daldalaalkiisa xoolo aad heshid darteed may wax kale aanan u baranaynin lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha jannada carafteeda iyo udeegeeda marna ma arko روايات محيط المام وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا إنه كان استبع دافع حتى إليك يعني مسوى قارتوه يا يعني قف جنة إله لقى حرم من لبع الله فلب ويو عمل كان يركع أيك قارسين أيك إن ما ركي عماش هذه لميت نيدا لا سيرتع أي خير كرم كافر استاذي سوي وحلم الحديث إمام مسلم في صحيح كسقنا صحيح سكوري حديث أبي هريرة والنبي صدح ذي منك حولها لها iyo kii mujaahidka ahaa iyo kii caalimkii ama qaariga ahaa oo kaga warramay marka wuxuu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam in awwala ma yuqda yawm alqiyamati alayhi dadka ugu horeeyo maalinta qiyaamo la xukumo la kala saarahay istashhada shahaado helay yani dagaal ku dhintay waa istashhad yani waa dagaal ku dhintay weeye jihaad buu galo waa ku dhintay fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafa wala la iimaan maalinta qiyaamaha nicmada ilaahay u galay baa la xusuusini markaas uu garanaya saas nicmada nicmadaas ku galay baa markuu nicmadii qirto yuu qaala allah wuxuu leeyahay ma amilta fiha maxaa ku soo samaysay nicmadii aniga aan ku siiyey maxaa ku samaysay maxaa ku camal fashay markaasuu ninkii mujaahidka sheeganaya wuxuu leeyahay qaataltu fiika xaqa istushhidtu waan dagaalamay jidkaadan ku dagaalam ilaahay ilaa aniga aan soo dhintoo laysoo dilo markaasuu ilaahay maalloo khiyaani karaa niyaddiisii baa hallawday markii horeba markaasuu leey kadabta allah baa dhahay kadabta been baa sheegtay walaakinaka qaatalta liyuqaama jarii waxaa u dagaalantay in yidhi hebel waa gees ayaad u dagaalantay ee been baad sheegaysa anin dartay uba ala dagaalamin markaasuu haddii aad kaa rabtay jariina waqad qiila waa lagu hebel waa geesi alle dadkaa ku sheeg sheegay buu marka tawaabtaada adduunkaabaad ku heshay aakhare waxba madahid weeye ilaa mafsadkaadu wuxuu ahaa hebel waa shujaaco geesi waa jarii ha lagu yidhaahdo lagu yidhi dadkay ku yidhaahda waad haysataa weeye markaasuu uma amara bihi fasuxiba calaa wajhihi xata ulqiya fi naar malaaigtaa la amraya qabta baa laleeyahay markaasaa weji weji inta lagu jiido wejiga asagoo afgembiya inta la jiidaa naarta lagu tuuraa maxay gaarsiisay asagoo ilaahay dartii jihaadkiisa u barax yeeli karin iyo wuxuu ka dhigtay yani maaragtay dan adduunyo ku daray intaasaa marka naar gaarsiisay حلمني بحرشايد كان ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن قف علمي برتي قرآن كان برتي دك كان بري مركا مركو قيامته فأوتي به فعرفه نعمه ولا ليمد إله بالله كان مكاس نعمه إله أقرب وترتدي الله شيء وقرت نعمة إله بشيء فعرفه markaasaa la weydiiyo layidhi maa camilta fama camilta fiiha nicmada aan ku siiyey maxaad ku soo samaysay ayaa la weydiiyey qaala tacallamtu alcilma wacallamtuhu wa qara'tu fiika alqur'aana cilmigii waan bartay yacni maaragtay dadna waan baray qur'aankana adiga dartaadaan u akhriyey ilaahay saasuu odhanaya markaasaa la leeyahay qaala kadabta been baad sheegtay walaakinaka tacallamta liyuqaala caalim wa qara'ta alqur'aana liyuqaala qaari qur'aanka cilmigi waxaad u baratay in lagu yidhahdo hebel waa caalim qur'aankan waxaad u akhrisay hebel waa qaari iyo qur'aanku xaafid weeye iyo waqad qiila buy waana lagu yidhi ayadan adduunka dadku waxay ku dhihi jireen hebel waa caalim ama waa qaari baa lagu oran jiray weeye ثم أمر به فسحب على وجهه ثم حتى ألقي في النار يعني أسجل سلوك لما الأكتا قبت لليه وجه وجه الله ملك الله وجه إلى نار سلمر ذويا مركا نعوذ بالله من ذلك أرنتاس وحوية عمل كاغن يدا يرتع أي قفك خطر قدين كرت علم إذا مركا برنيسو حولاء تشكي madaxa lagaa dhigtay sheekh hebel hal wiiraade haw barani cilmiga ilaahay dartii u bara ilaahay dartii u faafi marka faafinayso ولذلك إمام النووي وحوليه اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم أرنتاس عن كسو شيكيني أو طلب العلم قصاصا إنما هو إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى dadka fadliga la sheegay qofka ilaahay darti asagoo doonaya kaliya cilmiga u bartay kaas ajriga iyo fadliga iska labuunay la li gharad min ad-dunya dan ad-dunyana aan u baranin qofka dan ad-dunya aan u baranin laakiin waman araadahu liqaradin dunyawiyin qofka cilmigiisii u doono dan adduunye inuu ku kasbado adduun ku helaahi qofka u kasbada ka maalin inuu xoolo helo aw riyaasatin ama madax uu noqdo aw mansibin ama darajo uu helo aw jaahin ama madaxtinimo iyo jaah la siiyo aw shuhratin ama caannimo hebel waa caan buu noqday in la yidhaahdo aw istimaalati nnaasi ilayhi dadka inay u soo laabtaan oo dadkoo dhan asagu u soo jeestaan cilmiga u barto aw qahri munaadiriina aw qahri munaadiriin yani dadka munaadarada la doodayo dadka maarata ifxaami oo maarata eh, eh, muxuu ahaa afkooda tir oo ka adkow munaadarada dadka dooda la sameeyay inuu ka adkaado darted u sameeyay oo naxwi dalika iyo wixii lamid ah waxa soo qofku u sameeyo oo cilmiga saa u barta fa huwa madmum ka wa mid cilmigiisuna madmum way wa mid la caay asna waa ceebeysan yahay way marka maxaa la rabaa ilaahay dartii inuu qofku cilmiga u barto niyadana uu ilaahay u hagaajiyo alla dartii kaliya wa alayhi ala dalika al asl kaas oo hadda aan ka soo sheekanayo ikhlaasu an-niyyah lillahi ah niyada ilaahay loo bartiro oo cilmigan cibaado yahay فالزم لازم مركان كاقبا فالزم أرضيه لازم التخلص إنها تكبحضه من كل ما شيء كستكله يشوب نيتك niyadaada qasayo shawb ku samayna qasaayo fii sidqi talabi doonista runta ah niyadaada waxa maaragtay qasayo oo kaa hallaynayo kaa khaldayaani inaad ka takhallusto oo tirtirtaani arrintaa laazim waa maxay waxa niyadaada cilmiga hallaynay ka xubbi duhuuri muuqashada jacaylkeeda xubbi duhuuraa la yidhaahdaa qofka inuu yaani dadka dhan uu ka sare maro iyo watafawuqi inuu ka kor maro cala alaqraan xub dhuhur macnaheedu waxa waaye dadku inuu nin caana noqdo la og yahay hebel la yiraahdo qof walba uu sheego ya xub dhuhur kaliya iyo watafawuqi cala alaqraan dadka isku da'da tihiin aqraan waa jamcu qirni qirnigana waa qofka kugu filka ah dadka isku filka tihiin ina ka kor noqoto ayuu u baranaya cilmiga wax kale uma baranayo iyada baaba'in qalbigaada iyo cilmigaada camalkaaga iyo khayrkaaga dhan bay tirtiraysaa weeye xubu duhuurka marka waxaa la yidhaahdaa qofka inuu muuqdo ولذلك الشيخ ناصر الدين الألباني كعل عليا كلمة حب الظهور بوديجري يقسم الظهور جعل يعني قفك او جعلاده انه عام نقضو ددكو دن او دخدو كموقدو هرنتا دبرك قفك كجلسا بولي دبر جبين وا دبر waxay yidhahdaan ninaa wuxuu yidhi waxaan rabaa nin yahow ummaddoo dhan inay la i bartaan rabaaye ninbuu la tashanaya in ummaddoo dhan i garataan rabaaye maxaa sameeya maxaa yani tala isii markaasuu yidhi ma rabtaa in ummadda ku barata haa markii xajka laiskugu yimaado yidhi oo ummaddu ay soo xajiso makhluuqaadkaasoo dhan yimaadaan ceelka zamzamka ku dhex kaadi marka ku kaadiso war waa kii mise ku kaadiye ceelkii zamzamka ee magaalo wadan kasta markii la tago magacaada waa la sheegi marka inuu ceelka ku kaadiyo waxa gaarsiinayay jacayl in ummadda uu dhexdeeda ka muudo adduunyadana maanta way badan tahay xubu duhuurka laga badbaadiyo waxaa arkaysaa masaa'il shaad ah nin iska qabsanayo oo maqsadkiisu uu yahay inuu ummadda ka dhex muudo waa waxa ay dhahaan khaalid tucraf ay dhahaan مسألة مسألة شاذة أما النادر أي قفك عسو بوضي بونبوننا مركاسة إذا عديه يمال والبالغين مركاسة قفك وحب الظهور ككمتها وخالف تعرف عليها وحيالها سوء إذن دين كان باوعي قارسيني سامية marka iska ilaali arintaas watafawuqi ala al-aqran hukka hubbi adh-dhuhuri watafawuqi ala al-aqran inaad muuqato jacayl aad jeclaato iyo dadka kugu da'da isku filka tihiin inaad ka sara marto iyo wajacligii cilmigii inaad ka yeelato sullaman jaranjaro inaad ka dhigato liaqraadin dano oo adduuniyo wa acraadin iyo xoolo iyo birbir adduunyo dhaldhalaal adduunyo oo min jaahin weji inaad dadka dhexdooda ka hesho aw maalin xoolo inaad hesho aw tacdiimin dadka dhexdooda in lagu weyneeyo aw sumcatin in adiga maaragtay lagu sheegsheego sumco aw talabi maxmadatin ammaan lagu ammaano aad doonto doonisteeda aad doonto aw sarfi wujuuhi innaasi dadka wejiyadooda oo la soo jeediyo ilayka adiga lagu soo jeediyo fa inna haadihi midan iyo wa waxa la idaa shaabat niya hadday niyadii dheehdo ay dhex gashaani afsadadha niyadaada way fasaadinaysaa waxaasoo dhan inta uu soo tiriyey niyadaada hal xabo ka mida hadday soo gasho niyadaada way qasaysaa wayna hadlaynaysaa way fasaadini wey wadahabat waxaana tegi barakatulcilmi cilmiga barakadiisana waa ay tegaysaa baraka la'aan cilmigaada ku dhacayso ولهذا سيدا درتين يتعين وحا واجب عين عيني واجب عيني عليك أدي وحا واجب كبوء أن تحمي إناد إلاليسو أن تحمي إناد إلاليسو نيتك نيدا إلاد كإلاليسو من شوب الإرادة لغير الله تعالى يعني doonista aad axad aan alla ahayn aad doonayso qaskeeda niyadda ay kaa qastaan arrintaas inaad iska ilaaliso bal iska dhaafe wataxmii inaad ilaaliso alxima waxaa la beerta ama shirmada waa la yidhaahdaa yacni beertoo kale so markay beeru kuu baxayso xayndaab baad u samaysaa waad ilaalisaa waxaad ka ilaalinaysaa xayawaanka kale inta soo galan beertan kaa daaqaan baad xerada iyo xayndaabku cilmigu leeyaho dhan niyadaada ka ilaali waxuno dhan inuu soo galo ilaahay keyrkiis in aad maaragtay aad wax la doonto iska ilaali buu leeyahay walilculamaai culamadii waxay leeyihiin fii haada warkaan aan soo sheegnay aqwaalun hadallo iyo wa mawaaqifu meelo ay istaageen ayay leeyihin mawaaqif ka istaagaan masaaishan aan ka soo hadalna culummada hadallo badan ay leeyihiin ay wax ka sheegeen iyo meelo ay ka istaageen taasoo bayantu aan caddeeyey طرفا قيب او منها ايضا كمدا في المبحث الاول قيبتي خره او من كتاب التعالم كتاب التعالم اللي يلاهو يعني عالم اسكياله او كله وكتابك حالي أن إذا تسيوية قيد في سقر بمسألة قيد كميدة أقواش علماء إيه مواقفته دي أكو شرحي لي in arintaasi hadday cilmigaagu ilaahay axadaan ahayn ay niyadaada ay gasho midka ay keensanayso yaa mawaaqifta culammada ay ka istaageen baan halkaa ku cadeeyey waisaadu marka waxaa lagu siyaadinkaa tacaalumka wixii aan ku qoro waxaan ku kordhinaya waisaadu calayhi tacaalumkaas wixii aan ku qoro waxaan ku kordhini waxaa lagu siyaadini nahyu lculamaa'i culammada reebisteedii can ittubuuliyaati masaaisha durbaanka loo tumo yani ay dadka ka reebaan wahiya tubuuliyaadka waxaa la yidhaahdaa atablu waa taqaanaa waa durbaanka layidhahda durbaanka la garaaca tabliga la yidhahda marka masaaisha durbaanka loo tumo ayaa ku kordhin ayaa lagu kordhiyaa wey wahiya masaaishaas tubuuliyaadku almasaa'ilu masaa'il wey mas'alooyin allatii mas'alooyinkii shibro loola jeedo yani mas'alo inuu qofka mashhuur ku noqdo la rabo taasoo kale wey waqad qiila horay baa waxaa loo yidhi zallat lcaalimi madruubun laha tablu yani zallat lcaalimi ninka caalimka ah simbiriraxashadiis ou simbiriraxdaa oo mas'alo uu ku simbiriraxdo ama waxun uu loo garaacay lahaa zalladaasi durbaan baa loo garaacay marka yacni zalladiisii dad badan baa ku kadsoomaya caalim baa sanbirraxan waxbuu sheegi ummad badan baa leeso sheekh hebel ma oranin khalaas wey sheekh hebel baa mas'aladaa sheegay yacni baa lagu leeyahy dad badan baa ku kadsoomay waxay dhinaca kalena noqon kartaa madruub biha tab laha tab wuxuu noqon karaa caalimka hadduu sindirrixdo oo gafir ka dhaco dadka acdaadiisa ahaa oo ka faaiidaysan lahaana waa buunbuuniyaan oo gafkiisii bay ceeb tacyiir ceebayn ay ceebaynayaan ayay meel walba geeyaan ku faafiyaan hebel saasuu yiri ma meel walba markaas la qabansiin marka sidaa darteed culamada way reebi jireen masaa'isha inuu qofku duruuliyaadkaas kale ay ka reebi jireen وعن سفيان سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله رحمه الله تعالى إله كرى بالنقضين سفيان الثوري وحال قولي أنه قال إنه كنت وحانها أوتيت فهم القرآن كنت وحانها أوتيت مثل سيئ فهم القرآن قرآن كفهم جيسان سيئ قرآن كفهم جيسان فلما قبلت سرة مركي آن يعني آه aqbalay surada waxaa la yidhaahdaa bahalkan shilimaadka lagu ridi jiray oo kiiska qandulka qandul iyo kiiska waxbaa la yidhahdaa kiiskii markaan aqbalay ay xoolo ku jireen baa sulibtuhu cilmigii iyo maaragtay fahmu qur'aan oo dhan layga qaadan weeye waa layga qaaday weeye sulibtu waa layga qaaday saas u jeeda macnaha waxa weeye waa min baabi tawaaduc uu leeyahay sufyaan athawri yacni wuxuu leeyahay cilmiga markii hore haystay laakiin markii aan eh, aqbalay xoolo in la isiiyo cilmiga xoolo aan ku qaato oo xoolo inaan aqbalo de boqorada iyo dowladii waxbay ka qaadanayeen dadka madaxda ahaabaa wax siin jiray hadaayaadii siin jiray marka maalintaan aqbalayba fahmi qur'aan baa iga qaatay buuleeyay macnaha waxa weeye marka in uu niyadiisii ka ilaaliyo cilmiga xataa maxaa yeele markii xoolo lagu siiyo oo nin madaxayta ku mansabku siiyo ama xoolo laguu dhiibo ninka caalimka waxaa dhici karto mas'aladii ninkaa uu rabay oo baatilka inuu fatwada dhici karayso laana adduunyo dowr xaqiina soo sheegin ama isaga xishooda ka xishoonayo ama xoolahaas oo doonayo darteed inuu waxaan jirin u dhaxgalo marka sidaa darteed ahlu cilmiga way iska ilaalin jireen inay madaxda guryahooda tagaan inay xoolo ka doontaan manaasibka raadsadeen waa ka fogaan jireen waa ka carari jireen maxaa yeele diinkiisa qof walba la cararayaa wey saas isugu jira marka hadalkaas uu kuntu utiitu fahma alqur'aan waxaa la isiiyey qur'aanka fahamkiisa falama qabiltu surra markaan kiiskii aqbalayna سلمته والإيقا قاضي فهم القرآن كبه الإيقا قاضي بولي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد